bismi illaahi araxmaan araxiim cashirkii ugu dambeeyey ayaan bedelaynaa kolley maalintii u dambeysa waan xanuunsanaya cashirada waa soo wada bedeli doonaa xagga tasjiilka kaa marka la soo baxa alcaaridu lilwaqfi saddex qaybood buu qaybsamaa mad mutasila oo caaridun lisukuuni ah iyo mad caaridun lisukuuni ah iyo caaridun lisukuuni min gayri maddin saddexdaas uga qaybsamahaya marka saddexda qaybood iska fiiri madku markii uu mutasil yahay imisaa ku banaanaa arbaca xarakaatin iyo hamsa xarakaatin maddun waajibun mutasil hadday hamza ugu dambayso xaalatu waqfina uu yahay maxaa ku siyaadi jiray sita xarakaatin baa ku ziyaadi jiray madulcaaridu lisukuunna isagana saddex baa ku banaanayd qasri iyo tawasut iyo mad baa ku banaanaa waa madulcaaridu lisukuun amaa caaridu lisukuuni min gayri maddin dee wax madihiiba isaga kuma jiraan saddexdan mad aan sheegnayba waa mad mutasil caaridu lisukuun mad caaridu lisukuun iyo maaragtay caaridu lisukuuni min hayri maddin saddexdaba waxaa ku bannaan in la sukuuniyo sukuun maxdi ah waxaa kale oo ku bannaan ishmaam iyo rom waa markay labadani mawaadicdooda ay helaan ishmaamka iyo rom sukuunka maxdigaas islama garanayno inuu yahay sukuunka ka khaaliga ah ishmaam iyo romba halkaa haddaba iga dhig ishmaamka tilmaantiisa waa soo qaadanay oo ishmaamku waxaa weeyaan bishmaa oo la godo xarafka ugu dambeeya ee saakinka ah inta aad reebtay kabacdi nastaciin horta sukuunka khubaad u good gaadh ma gaadhay kabacdi baad godaysaa nastaciin ma tigid markaad nuunka reebtid kabacdi unbaad bishmahasaa u godayso هذا هو الإشمام أما الروم رومك وحاوي نسبه بعض الحركة وحنكو إلي عدقاب وطيرك سعداء إياك نعبد وإياك نستعين إياك إياك إياك عدقو حقا ديرنا مرتبك سعداء صح؟ حقا بلل كان مرتبك سعداء ومثلا حقا بلل تمحان قد جيداه waxaan uga jeedaa eeda maalanba ab zaman bay leedahay ab zaman bay leedahay ba zaman bay leedahay marka ba waad sii qaybin kartaa codkeeda oo waad dadejin kartaa xagga degdega codkii dheeraa ee socdayna waad gaabin kartaa roomku marka waxa weyaan codkii korka ahaa waa saddex meelood baa loo qaybin xarafka la rowminayo ka ka horeeya iyo ka ka dambeeya labadaa codkoodu way samaanayaan laakiin tika la horoominhaya naftiisu god buu ku jiraa wuu ka codgaaban yahay codka inta saddex meelood loo qaybiyo yaa ha loo soo reebahaya xagga ballarhkana codkii xarafku iska lahaa yaa saddex meelood loo qaybinoo arba hal meela laga soo reebaya markaasaa deetana wuxuu wuxuu noqonhayaa kulla daanin tanawala dee shaatibiyo maasha ka soo baxaysa in dhow uu maqli karo laakiin tii nin fogi uuna maqli karahaynin iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin waan ku hadlay de gamaad maqlaysaa nastaciin waan hoosa nu irde codkiina waan gaabiyey xaggana xadka waan soo gaaya nastaciin nastaciin wakan nu saasu kolkaa maaragtay roomku uu ku noqonaya iska fiiri haddaba waxbaan ku tusi taxriiraad yar ayaan kolkaa maaragta aan kutusaayahay maalan maalan waxaan lagu istaagahayaa hadduu marfuuc yahay waxaa ku banaanaanhaya sideed wej baa ku banaanaan markay sideed wejii ku banaanaanhaysaa waa markuu madku waajibyo ilaan maxaan haysanay mad waajib mutasila oo caaridu la sukuuna iyo mad caaridu la sukuun keliyata iyo ku aan madba lahayn soo saddexdaa maynaan haysanin mad caaridu lsukuun ma aragtay halkaa idhig mad mutasil caaridu lisukuun yashaa oo kale oo marfuuca yashaau haddaad ku istaagto waxaa kuugu banaanaanaysa sideed wej baa kuugu banaanaanaysa sideedda wej xaggay ka imanaysaa saddex wej oo maca sukuun ah sukuun maxad ah saddex wej oo maca ishmaam ah waa imisa lix soo ma aha arbac xarakaatin iyo amsa xarakaatina rowma maxaa meesha ka baxay sita xarakaatintiiba ka baxdayba kolka ay ku noqonaysa arbac xarakaatin iyo amsa xarakaatin oo rowma yashaa sideeddaasaad kolkaa ugu istaagaysaa waa markay keliyata ayaad sideeddaa ugu istaagaysaa hadday jiran tahay ka waran min asamaai oo kale keliyata meesha maxaa ka baxaya ishmaamkii sooma intii kale hadday ugu banaanaanaysa intii kale maxay ahayd amsa hamsatu awjuh saddexdii sukuunka iyo arbac xarakaatin iyo hamsa xarakaati intaasa bal oo maaragtay oo macarowma ayaa kugu banaanaanaya ilan meeshu xamse ma ah raawigaan ku jirnaa waa kuma riwaayatu xabsin can caasim min ariiqi ashaaibiy waxaan ku jirnaa waa taas iyana iska kadhexgal shantaa wej baa kugu banaananaya marka roomku wuxuu la shaqaynaya madka mutasilkaa arbac xarakaatin mid mutaila wax ka yar lama midmidi karo marbaa arba xarakaatin iyo hamsa xarakaatin oo maca rawm ah iyo kolkaa ma aragtay tii kale oo eh lixdeedii wadata iyo kolkaa ma aragta ay ku noqonaysa ayb waxaa ku yimid kolkaa ma aragtay mansuubkii baa ku yimid de isaga sukuun maxdeon baa ku banaanaan sooma bas isagu saa sukuuntooday buu kuu noqonaya kaa halkaa kaga carab haddii aan soo qaadana maalan bamdul caarin duni sukuun isaga maxaa ku banaanaanaya marfuuciisa shan wej baa ku banaanaanaysa shanta wej waa maxay saddex sukuun maxdee ah iyo saddex maaragtay kolkaa eh, toddobaan wej baan hadda ujeedaa saddex sukuun maxdee ah iyo saddex macashmaama ilamaa marfuucsan ayib nastaciin nastaciin nastaciin oo saddexdeed oo sukuunka baxdayl saddexdaas ishmaama ah. iyo maxay alrowma qasri keliyata unbaa roomkiisa ku bannaan lianna altawasut watuul meesha ka baxayaan markii maddu lcaaridu lisukuun keliya uu yahay madku sabcadaasa kolkaa ku bannaanaanaysa markiiu marfuuciya markiiu majruur yahay maxaa kolkaa go'ahaya saddexdii ishmaamka sooma xadeetana soo hadhaya halkii roomkaa qasriga ahaa iyo saddexdii sukuunka maxdiga ahayd afartaa keliyata soo hadhay hadduu mansuub yahayna maxaaba soo hadhay saddexdii keliyata ayaa kolkaa maaragtay soo hadhay iska fiiri haddaba masaladu marka ay saa ku dhammaanaysa waxaa weeye markii uu madku hal keliyata yahay wey hadduu laba yahay kawar hadduu laba yahay kawar hadduu laba yahay hadday maalan ba labadu yihiin laba mad muttasil hadday yihiin oo kan lagu istaagayaa waa maddun muttasilun caaridun lisukuun aayadda nafteedana waxaa ku jira maddun muttasilun waajib waajib muttasil ayaa ku jira sida fa yudilu llahu man yashaa wayahdi man yashaa maxaa ku bannaan waxaa ku bannaanaanaya marka ay rafcisan tahay toban wej baa kolkaa maaragtay ku bannaananaya tobanka wej kolkaa maaragtay say ku imanayaan dhanka wejsay ku imanayaani sideebay kolkaa maaragta ay ku noqonaysaa maalan bata hore maxaa ku banaan yashaawda hore maxaa ku banaan arbac xarakaatin iyo hamsa xarakaatin ta maxaa ku banaan arbac xarakaatin iyo hamsa xarakaatin iyo sita xarakaatin sita xarakaatinteedu maxay qaadan kartaa sukuun maxadieh iyo ishmaam iyo rom labaa soo intaa ma qaadan karahayso intaasay qaadan tii hore marka maxaa loo fiirinayaa waxaa ku banaan inaad labadaba madid arbaca xarakaatin fayudilu llahu man yashaaada hore iyo yashaaada dambe ama way isla ekaanhayaan ama waxaa dheeraan miduna hadday dheeraan ta dambe sooma marka afarta labada waxaad madi kartaa arbaa xarakaatin arbaa xarakaatin ma maday markaad arbaa xarakaatin aad madid waxaad kolkaa ma aragtee siin haysaa saddexdii baad siinhaysaa saddexdaasn waa saddexde sukuun maxdeehiyo ishmaamiyo rown baad tusinaysaa ayib halkaa marka iyo dhig bay kuu noqonaysaa haddii kolka maaragtay waa kolkay maaragtay marfuuc tahay haddii ay majruur tahay ka waran maalan ba wamaa anzala allahu min asamaai min maain min asamaai min maain ta maxaa ku bannaan arbac xarakaatin iyo hamsa xarakaatin ta maxaa ku bannaan sita xarakaatin baa kusoo siyaadaysa maxaad kolka ma aragta iyadana aad siinhaysaa waxaad siinhaysaa iyadana in aad kolkaa ma aragtay aad min maainta inaad siisid sukuun maxdiihiyo iyo maxay iyo rowm ishmaamsaw kuma banaano ma godne haddii aad ulaaika lam yakunuu mucjiziina fil wamaa lahum min duuni illahi min wliyaaa waa mansuub sooma iyada keliya maxaad siin sukuun maxdi ayaa siinhaysaa sax intaa ma isla fahmnay ayib halkaa marka idin eega waxaan ku noqon haynaa tii horaan ku noqon haynaa ta dambe eega waxaan madahaynaa sita xarakaatin sita xarakaatin baan madahaynaa ta aan sita xarakaatin madahaynaa waa mate fayudil llahu man yashaa wayahdi man yashaa ta dambe maxaan ka dhigaynaa sita xarakaatin ta horena arbaca xarakaatin baan weli ku daynay sax hamsa xarakaatin weli maynaa gaadhin tahoro arbac xarakaatina iyo tadambe oo sita xarakaatina ila kolka hore arbac xarakaatin ba ahayd eega maxaan ka dhignay sita xarakaatin hamsa xarakaatin way ku dambaysaa deetana sukuun maxdiya maxaad siin ishmaam iyo maaragta kolkaa maaragta waxaad siinaysaa rown ayaad siinaysaa rownku miyuu sita xarakaatinka ku banaanaa kuma banaanay waan ka istaagaynaa tii sita xarakaatin waan goynay maxaa kolka ku soo hadhay khalaas waaa kolkaa roomkii baan taa ka jarayna marka aanta dambe yashaaw aan sita siino roomku waan jarayna lana roomku sita xarakaatin kuma banaanayn halbaa kaa goysama asukuun lmaxdu wlishmaamu keliyatan soo hadhaya roomkii meesha uu ka hadhay ta hore maxaad baday arbaca xarakaatin ta dambena maxaad baday sita xarakaatin ta sita xarakaatina maxaa keliya kugu banaan sukuun maxdehiyo ishmaam keliyata kugu banaan ilaa waa marfuuce haddii ay jar tahay saa ka waran oo maaragtay min maa intii ay tahay iyadana roobkii uu ka go-ahayaa ilan saddex xarakaatin baata dambe la madaya maxaa iyadana usoo hadhay sukuun maxdiaba kolka maaragtay usoo hadhay nasbuhuna kolkii horeba muxuu qaadanayay sukuun maxdi sax masalada saasaa noqonaysaa taasaa makaga tagnaa maxaa inoo hadhay ilantii hore arbaca xarakaatin iyo maxaa ku banaa hamsa xarakaatin sooma hamsa xarakaatin waa inaan kolka iga soo qaadano amsa xarakaatintii deetana labadooda maxaan marin haynaa amsa xarakaatin ayaan isla siin haynaa deetana maxaa ku banaan kolka ay marfuuc tahay waxaa ku banaanan haysa saddexdii ayaa ku banaan saddexdaasi waa maxay ya sukuun maxadeehiyo ishmaamiyo romba kolkaa ku noqonay markay jiran tahayna labaa ku banaan labadu waa maxay ilaa waa amsa xarakaatin ila sitta xarakaatin ma joogno muxuu kolkaa maaragtay ku noqonaya sukuun iyo rom buu noqonaya markay nisbisan tahayna maxaa ku banaan sukuun maxadaya keliya intahayna ka horena hamsaan siina ka dambana amsa waa hamsa biamsa arbaca fi arbaca sokuma inaan soo bilaabin eega maxaa ku harsan hamsa fi sit taasaa kolkaa maaragtay ku harsan bay ku noqonaysa ayib halkaas kolkaa maaragtay ku noqonaya hmm. deetana talabaad baad madahaysaa sitan sitan marka aad mado kolkay marfuuc tahay keliya maxaa kugu banaan sukuun iyo ishmaam keliya soo sidaa ma kolkay majruur tahayna sukuun keliya kolkay mansuub tahayna sukuun keliya almuhim sita xarakaatin rooma galo waa alkaa keliya muhimaddu keliya maxay noqonaysaa kolkii ay laba mad isku aayad ku kulmaan labada madna laba mad oo waajiba ay yihiin labadana ay hamza ugu dambayso sida samaa iyo samaa ay ta dambana godan tahay ta hore waxaa ku banaan arba xarakaatin iyo amsa xarakaatin arba xarakaatin markaa ta hore madow ta dambe waxaa ku banaan arbaca xarakaatin iyo amsa xarakaatin iyo sita xarakaatin haddaad arbac xarakaatin aad isla madow ta dambe roomku uu ku banaanaanhayaa wile way gudnayde ishmaamkuna uu ku banaanaanhayaa haddii aad maarata kolkaas sita xarakaatin ta dambe aad geysa keliya tumaad maxay ka jaraysaa roomkaad ka jaraysaa masaladu sidaas kolkaa ay ku dhammaystiran tahay bay kolkaa maaragta ay ku noqonaysaa hmm. roomka iyo ishmaanku shan meelood bay mamnuuc yihiin baan ku idhi mansuubka mamnuuc bay ka yihiin min wliyaaa taclamuun wanatabic arusul mansuubka arusula soo maaha mamnuuc buu maaragta kolkaa ay ka yihiin bay kolkaa ku noqonayaan labaduba mamnuuc bay ka yihiin miimujamcana isagana mamnuuc bay ka yihiin waa adinkaa silaynaya soo garmaysa mamnuuc bay ka yihiin waxaa kaloo mamnuuc ay ka yihiin bay ku noqonaysaa xarakada caaridqa ah ayay mamnuuc ka yihiin sida yowmaidin calayhim alqitaal walamaa yadkul iliimaanu yadkul ee garoobna ma gelin kartid ishmaamna shaqaba kuma lahanoo dee ereygumaa godnaba mamnuuc bay ka noqonayaan kolkaan halkaa joogna waxaan kuu soo qaatay idin iyo xiina idin baan isku wada mariyey yowma iyo id xiina iyo id labadaa ere baa la saaray id iyo ere kalaa la isa saaray soo sila maa id marka ma reeban tahay mise ma reebana way reeban tahay deetana waxaa kolkaa ma aragtay yimid tanwiin caarid abaa timid tanwiintan caaridkii maagee ka timid yowmaidin iyo xiinaidin waxbaa ka dambeeya amaa jumlaa ka dambaysa amaa xaraf baa ka dambeeya amaa jumlooyin baa ka dambeeya soo sidaa ma ah yowma id balaqat ilxulquumu ruuxa soo maa waxbaa ka dambeeya dee tanwiintu waxbay ka ciwadtahay sax tanwiintii markay timid ayaa waxaa zuushay id sukuunkeedii baa zuulay muxuu isu bedelay hoose uu isu bedelay soma deetana wixii reebanaa muxuu noqday ilaa iltiqaau saakiriin baa yimid id oo reeban iyo nuun reeban oo tanwiin ayaa iska daba yimid deetana id reebitaankeedii waa la qaado maxaa loo bedelay kasraa loo bedelay kasradii id deetana waa maxay waa caarid caarid bay kolkaa noqonaysaa kasradaa caaribka ama la roomin karaa mise lama roomin karo xiina idin iyo yowma idin maadaamuu asalkii id ahaa eegana dil loo yidhi tanwiinta ka dambaysa darteed oo loo hoos dhabay ma la roomin karaa mise lama roomin karo culimada qaarkeed waxay dhaheen lama roomin karo maxaa yeelay kasradu waa e waa caarib oo asal ma ahan bayde culimmada saa tidhi baana fara badan qolii yari waxay dhaheen waa la roomin karaa maxaa loo roomin karaa mayna kasanadu caarid ayn ahayn maya way tahay wayse la qabsatay bay yidhiheen way he way ku caanbaxday oo way laasimtay bay yidhiheen taa darteed baa loo roomin bay qolyaa qaarkood bay yidhiheen amaa khawaashin oo kale iyo iyada waa la roominayaa bilaa shakin walaa khilaafin maxaa yeelay khawaashin shiinba shiinka kasanadiisu waa asal id iyo id kasradeedu asal maaha hawaashiibu asalkiaso maaha dee kolkay yadii goday ma aragta sheenkan la roominayo isaga xarakadiisu waa asal taa darteed ma maaragta loo roominayaabay ku noqonaysa waxyaalaha aan la roominayno waxaa ka mid ahaa utaaniifta sida asala xikmatun baaliqa lama roomin karahayo waa haau ataniif waxaa kaloo kolkaa ma aragta isagana aan la roomin karahaynin eraygu haddii uu sukuunsan yahay sukuun asal ah wa amaa binicmati rabbika faxadid iyo waxaa lamidkaa weeyaan ida samaa nshaqat sukuun asala markuu meesha reeban tahay row ma gala karahayo ayuu kolkaa ma aragtay ku noqonaya iyo ishmaamtoona waxyaaluhuna room iyo ishmaam midna uuna geli karahaynin waxaa kamid a ah haau damiir haau tanii iyo maxaa kala jira haau damiir haau tanii waate gaabta waxa loo yaqaano weyaan haau damiirkuna waa haadi caadiga ahayd ee mufradka mudakarka aad tusinaysa weyaan sax taas kolkaa maaragtay ku noqonay sida bihi iyo lahu iyo anzalahu haa u damiirka noocaa ah iyadana kolkaa maaragta wax room iyo wax ishmaamihi ma galahaya ayay kolkaa maaragta ay ku noqonaysa laakiinti waxaa jirta hal mar ahoo khilaafu ku jiro oo uu gal iyo ma galahaya laysku haysto waa hal mar inta kale o dhan maaragtay kolkaa ma galay maxaa maaragta halkaa markii uu noqonayaa waa markii uu ka horeeyo damo iyo kasro iyo waaw iyo ya waa inay labaduba ama xarfu madama ha noqdaan ama xarfu liin ha noqdaan sida yucalimuhu iyo min rabbihi wacbuduuhu an talqawhu laa rayba fiihi watawakal calayhi naakaas kolkaa maaragtay ku noqonaya saasuu kolkaa maaragtay ku noqonaya bale culimmada qaarkeed waxay leeyihiin sidaa cagsigoodoo kolkaana khilaafaa ku jira waagiyo yadiyo ay ka horeeyaan kasanadiiy waxaas ay ku jiraan khilaafaa ku jira kolka ayna kuwaasi ka horeynina qowlan waaxidan bay ku banaanaanaysaa oo haladakian ku yii cagsibu kolkaa kuu noqonaya saas kolkaa kuu noqonaya waana kashaarixan inayga haysanaay uu kolkaa marahayay kolkaa kuu noqonaysa ama ida kaana qablaha fatxun aw alifun aw saakinun saxiixun fainahumaa jaa'izaani fiiha way ku banaanaanayaan buu isagu leesheeku oo roobkii iyo shbaabkii way galaayaan hadda maaragtay mutashaabihin iyo ilaaha iyo wujuuho iyo hayahaas waa asal isu garmaysa hawdamiir maa hawdamiirta mudakarka tusinaysa maaha ayib madkii laasimka ahaa ee muaqalka ahaa ee kilmiga ahaa haddii lagu istaago madkiisu macaaridu lasukuun buu isu bedelhaya mise isuma bedlhayo isuma bedelhayo maalan basawaaf ayra mudaru jaan madkiisu waa madu laaimu muaqal kilmi sooma haddii lagu istaago madul caaridooda sukuun miyuu yahay mise ma aha ma aha muxuunan u ahayn xarafka lagu istaagaya waa xarafka eeg waa xarafka labaad eed eeg maalan jaan soo nuun kuma shadna imise nuun buu ka kooban yahay laba ku hore oo reebaniyo ku dambe oo lil maaragtay kolkaa u roobamay liwaqfi darti sooma ila jaanumrua sooma liwaqfi darti u reebame sooma marka ka lilwaqfi u reebamay waa ka dambe kaa dambena xarfumadba kama horeeyo maxaa ka horeeyo nuun kanaa ka horeeya sawaaf fada lagu istaagayo maxaa ka horeeya fa kale oo shidan baa ka horeysa marka waxay ka mid tahay meeshii uuna madku ku jirin xukunkeedii ayuu xukunkiisu noqonaya meeshii uuna madku ku jirinna waad maaragtay kolkaa maxaa ku banaanaa sukuun maxdi iyo rom haddii hoos dhiman yahayna sukuun maxdi iyo rom tii hore godaalka ishmaan baa la socday sidaad garan haddii kor dhiman yahayna eh sukuun maxdi keliya ku banaana qudha wadadiisa wadadaasay noqonaysaa ragga saqaar baa ka nuuqnuuqsaday buu kuu noqonaya wixii taxriiraad ahaa ee kolkaa maaragtay aan u qasanay intaasuu ku dhamaystiran yahay allahu aclam